وsalaatu wasalaamu al baabu xaq iljaari walwasiyati bihi baabu xaq iljaari dariski xagsheeyen baabay walwasiyati baabu lwasiyati bihi bixaq iljaari dariski xagsheyn ini dardaarmaawiyan baabay qaala allahu tacaala ilahay may ka golay wacbudullaha ilahay caabuda walaa tushriku lagudaajiden bi bilahi ali shayan shayan lagudaajiden wa bilwaalidayni waxsino ixsaan sameeya bilwaalidayni lamadi waalidna ixsaanan ixsaanan sameeya wa bidil qurba qaraabadka in saaxiba ayn ixsaanan sameeya walyataama wa bilyataama ogoomunkin ixsaanan sameeya walmasaakini wa bilmasmasaakini masaakintin ixsaanan sameeya waljaari wa biljaari diriskin ixsaanan sameeya jaarkaasoo dil dhawaanshadan saaxiba waljaari wa biljaari diriskini esaangan sameya jaarkaasoo aljunubi fogaayay wasaaxibi wabisaaxibi kii saaxibini esaangan sameya biljambi dhinidkii la saaxibe baa la fidin wabni sabiili jidka nogtay musaafiris lahaytagni esaangan sameya wama wabimaagin esaangan sameya malaka daymaanakum ganyaagin milkiye qaala allahu tacaala ilahay may kagoolay wacbud llaha ilahay aabuda walaa tushriku n lagidaajideen bihi bilahi alla n lagidaajideen shay an shay shay n lagidaajideen wa wabilwaalidayn waxsan oo ixsaan sameeya bilwaalidayn lilamadi waalidna isaanan ixsaan an sameeya yani waalideynka marki ixsaan la sameeyo hata yani may buaha ilsaaq iyo lambaahanyi baada xarufka jarmay faaiidooyas ilsaaq iyo faaiidooyas lakin lamba bilaa waasita lamban dhahgal marki isaan an sameeyas ada naftatida isaan an sameysa baala kaabiri wabilwaalidayn wah yani waxsan oo ixsaan sameeya bilwaalidayn lamadi ada ka dhaleeno waalideynkaayano ka dhalen isaan an sameeya wabidil gurba dhawaanshadkin saaxibahay qaraabad ahaay insan ilmadeerti aftid iyo niyaalki kuli qaraabadkin saaxibahay insaan an sameeya walyatama wabilyatama yatimin yatamalkijamya ogoomankin insaan an sameeya walmasaakini wabilmasaakini masaakintin insaan an sameeya waljaari wabiljaari dariskin insaan an sameeya jaarkaasoo dil gurba dhawaanshadan saaxibe waljaar yani jaarka oo dhawaanshadan saaxibe maybu ah aladi baynaka wa baynahu qaraabatun wa adiusa datin qaraabasin dhahay waljaari wabiljaari dariskin ihsaanan samee jaarkaas oo aljunubi fogahayay aljaaru ljunub maylin jeede aladi laysa baynaka wa baynahu garaabatun oo kan onayo yani jaar dariska ho adiisu latin garaaban dhexayn kaasoo in ihsaanan sameeya darisnimada daraadee wasaaxibe wabisaaxibe saaxibkin ihsaanan sameeya biljun yani biljambi dhinaki la saaxiib asaaxibi biljambi maylin jeede jaliisuka fi lxasa fi lxadari lanka baala fidhiyo marki adxaadir atakili roogu warafiquka fi safar safarkana dilijar kaasa aljanib wasaaxibi biljambi leray wabni sabili jidki onogsen ixsaan an sameeyaya wama wabimaagin ixsaan an sameeya malaka daymanakom ganyaagin milkiyaayan adoomanki oo kalen ixsaan an sameeya wa an ibni cumar wa cishata radi allahu tacaala canhuma gaala ibn cumar iyo ciise may ka golen gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay maazala jibril jibril masulna yusihi wa jibril degaarmanianindergano biljaari bixaqiljaari dariska xagshay dardaaramo mazulna hataa danantu ilaana ku yaqiiniyo oy ku maleeyo hataa danantu ilaana kumaleey anahu anahu ana jibriil busay waris huwa jibriil dhahalsiyaayo hu aljaara dariska dhahalsiya nan kumaley ma zaala jibriil jibriil mazulna yusi huwa jibriil dardaaramo niya in dardaaramo biljaari bixaqiljaari dariska xagshay in dardaaramo mazulna hataa danantu ilaana maleeyo anahu ana jibril basaywaris huwa jibril dahalsiyey hu aljara daraska kolkun isdahalaayaraw anan kumaleeya ildardaarmaylay daraska habshiye wa mutafaq si habshiye ed muakasan eye mutafaqun alayh waan abi darin radi allahu taala anhu gaala abu dar may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay ya aba darin abaadaro babakta ida babakta deed kariyaaso marakatan marakariyaas fakir badi ma aha mahal marakati maragadi ade biyoshe badi wataahaad faajo faajo jiranaka dariska deersiy margusuge dariska deersiy alshireeda lainka intifaacdo ya abadarin abadarow idaa dabakta hadi ad kariyaas maragatan maragati kariyaas wahuwa sho shuribat wa almaa ladi akla caleyhi laxmu walere maraga onayo ilibka kwadi inti reed fasaara dasaman subuk marag nagadi marag subuk le nagadi kaasoy mana idaa dabakta hadi ad kariyaaso maragatan marag kariyaas faktir badi ma ahama almaragati maragad yeede biyoshe badi hilibkasuga bi badan kadarwa watacahad hadii hilibkin deersi korna deriska maraga deersi watacahad faaja faaja jiranaka deriska kafaaja faaja o deriska walku deersi maraga suge taasu mana deriska shel ilaaliya ile rasul sala lahu alayh wasalam naamara wama yura wadskana muslimun imaamu muslim iya wari wa fi riwaayatin lahu limuslim riwaaya muslim sugnaati can abi darin gaal abu dar may ka goolay ina khaliili an widaykay sala lahu alayhi wasalam ye awsaahu wa khaliilka dardaarmayni anin dardaarmi ida dabakta aded kariyaas maragatan maraan mara kariyaas faktir badi ma maalmaraki badi umandur umandur firi yani wa kay ahla beytin ahlubeytka ili ahlubeytkaso min jiranika dariska kumide faasib asiibahom yani ahlubeytkasoykasi minha min almarakati bimacrufin wanaka asiib red ida dabakta aded kariyaas maraan mara kariyaas faktir badi yo idayka yarya ley abudar rasuulka saas yari sala allahu alay wasalam maraga badi faktir badi maahu maalmaraki badi famandur firi hal ahla beytin halugeed bili hablugeedkaaso min jiraanika darista kumid faasib asibahum halugeedka kaasib minha min almaraati minha min almaraqi maragaassi bimacrufin wanaagkaasi war ku deersiy maragaas wali deersi korta deersi elka dariska yani dariskaasala dhooraay waan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyuna umay golay wallahi akdhaaraday laa yu'minu murumaya wallahi laa yu'minu murumaya wallahi laa yu'minu murumaya sida toogay rasuulka nang nabay ila may leray man ay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi lankan rumaayna keew qaala nabiy aladigi marumayna laa yamanun bedbaadanay jaaru jaaru ladi ladigi darasian bedbaadanay bawaai bawaai gawgaaiga ladi ladigi shariyaalseen ku bedbaadaan taasay iimaanka mile malkuhalna waay wallahi rasuulka soolan dhaarimne dhaarday meeray wallahi laa yumin yel cadamul imaanka tilmaam iimaanka mile malew wallahi laa yuminu marumayna wallahi laa yuminu rajul marumayna lankan rumayna keewal ila law linabi maylingaray man ay man laa yumin lankan rumayna ay ya rasuul qala nabiy naumere aladigi laa yumin eh aladigi wa yani huwa huwa man laa yuminu kan o nrumayn maybua aladigi laa yaman bedbaadan jaru jaru ladi ladiga darasien bedbaadan bawaiga bawaiga ladi ladiga say shariyaalsien ku bedbaadaana yani mutafaqun caleyh kalku maybua saaso lanka mumanka e imaanka kamil maybua darasiay bedbaadiye lilasasison kureebade awlaadisa kureebade zawjadiisa kureebade helshaon kureebade sun afmanjaysi aw afiyonaya ficilmanjaysada dhib eh متafق عlyه وفي رiوayaة لمسلم laa ydkl الجنaةa qal النaبiy naو may kagolay sl الlahu عlyه وسaلaم laa ydkl الجنaةa jinama galaw man jinama galaw laa yamn jar jar man manka darisin bedbaadane bawaiga bawaiga man man kusuge sharyaalshin ku bedbaadan albawaigu macnaahu alkawaail sharyaalo وashurur sharyaalo laylonijel isku fasir laylomadiyo laa ydkl qal النaبiy mary sl الlahu عlyه وسaلaم laa ydkl الجنaةa jinama galaw man ma galaw laa yamanu jaru jaru man manka darisken bedbaadaan bawaayiga bawaayiga man manka shariyaalshen ku bedbaadaan algawaa'ilu macnaahu ay albawaa'igu macnaahu algawaa'ilu sharyaali wa shuruuru sharyaala laylanajeede wacanhu can abi hurayrata radia allahu canhu can abi hurayrata lewa qaala abu hurayra may ka golay radia allahu taala canhu qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay nisaa almuslimaati gibro muslimaadka ho laa taxqirana jaaratum todirisa ay axqirnay lijaaratiya diidiya lidaraskandirnay walaw birsana shaatin goobsha baaday walangxagirnay wa ya nisa almuslimaati gibro muslimaatka ho laa taxgirana wayri rasuulka ay xagirnay jaaratum to darasa ay xagirnay lijaaratiha jaarati ljaarati darasadeedetan lidaraska e ay ko ayn xagirnay wala ayn xagirnay wali oo awoodeya sii korki siiday walaw firsana shaatin walaw kana shayan yasiran shay yasira baada wala yasiyaas shaat riido goobshe wa oo dil baalin ey laa tacgir halmahdiya tan wala hadiyeyas ay yani hagirnay laa tacgir ay hagirnay ha yani wa kay masalan almahdiyatu tan wala hadiyeyas wala hadiyeyas ay hagirnay wala almahdiyu ilayha tan wala lang hadiyeyahayen ay hagirnay laa hiya walaa hadi laa hadi walaa hadi tan wala dhiibahaysan iyasnay tan wala lasiiyeen ay hasnay lamadaba mana lamada wala hadalay kalkun tan wala lasi nafsiye may wal yarkan liisi ini ertame eh wal yar hoob lakasi bes kofsan mahdido lambahadi yani wa yani mahdi hadii oo walyar walyar ad galantaga jaran yo nafti on yasna mana ya nisa almuslimaati muslimaatka gibrooshiyo yani wa kay laa tacdirana ay xaqirnay jaaratun to dirise lijaaratiha jaarat ljaarati jaaradiyeede diristan diriska la e eh, ayin xaqirnay walaw oh, kana shay shay eh, yasiran baade walaw oh, firsana shatin walaw oh, kaana mahdiyu walaw kaana almahdiyu kan la eh, kan la hadiyeeya oo diriska lasiyahay habahaade ata shayan yasiran mana ey firsana shayan yasira kadig firsana shatin rido goobsha bahade ey shayan yasiran bahade shay yar bahade ay hagirnay walay sidayo diriski yani ixsaan hallan sameye walo yar bahadan alalagal firsana shatri goobsha may bu ahan goob kastay hoostis ilib makajar wal yaro yani wa kay kakano saasoo kale oo kajaraan ilib oo wal hadii ilib la sheega makajar kolkan wal yar wala ngajeer wal yar bahadan walay dhiibtay mutafaqun caleyh wa canhu an abi hurairata ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka laa yamnac jaarn deris ay reebna jaarah jaara ljaari deriska suga deriski ay reebnay ay yakris aljaar deriska ni tilaalado khashabatan laan tilaado fi jidaarihi cala jidaarihi derbishay korshay ka tilaalad ay kureebnay wa uma yaqul abu hurayra abu hurayra radialahu taala anu may kagoolay maalima dabata li anmay insugnaadi ara an aragaw kumisintin aragaw mucrilina jeesantin ana ani sunati kujeesantin walahi akdhaarday laarmiyadna gemay gemay biha bisunati bayna staafikum garbiyaalka dhadiyo kugema o kugema mutafaqun aleyh hadisuna mutafaq waay ruwiya may luriyey khashabahu laaman shay biljamci wa bililaafa wa ruwiya khashabatan bitanwini cala lifraadi lamadaba mufrad lakuhela khashabatan le mufrad lakagooyo khashaba dher jamcna daas markaas qawluhu ma li araaku macnaa mucridin yani an hada lamir samayn lajeede yani huwa nabag mayn lajeede an yani huwa abi hurayra mayn lajeede an hadi sunati kujeesidin saasan lajeede wacanhu an abi hurayrata ana rasuul alahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulka may ka golay laa yamnac jarun diris ay reebnay jaarahu jaara ljaari derisku suge deriskay ay ku reebnay an yakriza huwa jaarka ini tilaalo bimacnaa an yalaca yakadakan an yalaca ini dijiisado khashabatan laandiji yani fi jidaarihi ala jidaarihi jidaari ljaari derisku suge derbish yani fi jidaarihi fit bimacnaa calaawa yani wa kay ilaa yamna jaarun deris ay reebnay yani jaarahu jaara ljaari derisku suge lanka deriskay ay ku reebnay an yakriza an yalaca ini dijiisado ay ku reebnay khashabatan laandijiisado fi jidaari ala jidaari jidaarljaari dariska suge darbishay korshay kadijiisad lama qof oo idioska dhegantoo kale boodkay kan dhisnaay kan hormari boodkay hormari masalan kolkan kana mayliya boodkan kan eda dhisati korshay dadab saarade ay ku kureebnay infasaxoy mana mismay lankana derbe dhisadi derbada yani laan laansaarade ay kureebnay lilay dariska infasaxoy kuma yaqadin hoosun derbaa ka dhiso erne infasaxoy kuma yaqul abu hurayrata abu hurayra may ka goolay mali ma abata li an mayn sugnaadi ara argaw kumisinsan argaw mucridina haalatin kujeesadi anha an sunati sunad kujeesadi san sunada rasulka man kujeesaten walilisinseeg makaadataana wallahi kadaarday kulley kulley gortan daarmiyana turay oo turay biha bisunati sunada turay bina kitaabikum garbiyaalkin dhadiyo ku ture daadadareedin angosin sheegasali abi hurayra wa dadka kana sunada hal dhagan gili halka camal falay li mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa ruwiya mayluriyey ashabaho yalwiri ruya mayluriye ashabaho ashabahu laamtisya bililaafati waljamci yalwiri ruya mayluriye ashabaho laa yamnac jaarun jaarahu ay reebnay an yakriza ini dijiisdo khashabahu oday khashaba tan ahay taado taaulmufrada lalahay taadi hoblagoy ashab jamc kashabatin ashab kashabatin taaulmufrad wa bakaratin bakar oo kale kashabatin ashab jamcu ruya mayluriyey khashabaho an yakriza ini tilaalado khashabaho kashaba jaari biriskusige laamo shay jamc oo dhay laantolehay laamo shay ini tilaalado ay ku reebnay wa bililaafati gurya may laafriyay bililaafati laafi laafri kashaba mudaaf walhaa mudaaf ilayhi wa ilaafi laafri waljamci wa biljamci jamcan wal afriyay o kashaban jamc way kashabatin taalmufrad kashab min jamc bakaratin bakar lamide waruya may kala liwuriyay kashabatan mufrad way taalmufrad bakaratan oo kala lamide kashabatan bitanwiin yalwiri cala fraadi mufradnima lawuri waay wagawlaho khashabatan hadi ler mufrad waay cala fraadi mufradnima ay khashabatan laantijiisala oob khashabahu laamo shay yanadaas khashabahu khashaba aljaari jamac markaas wagawluhu gawl abi hurayra abi hurayra goolshay maalima habata li anama in sugnaadi ara ana an aragaw kumisinsan aragaw mucrilina haalatin kujeesad yani an sunati kagooli yani an haadihi san hese kujeesadaasan siya sunati sunadon elon lajees wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala an ana rasuul alahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuul may goray man gofal gofki kana huwa man kaaga yuminun i rumaayo had bilahi ala walyawmi yoom rumaayo hady yoomki alaakhiri dem falaa yudihi wa man kaas ay dhibnay jaarah jaarama manka darsi ay dhibin jaysnay yani wa kay man kana lanki haday darsi ay badbaadiyla darsi ay dhibnay lankiba oona ilahay rumaysan ilahay hortis ini adawtirs rumidoono isa yani rumaysan qiyaamo maalinti shadaaidiy rumaysan yani lankaaso ay dhibnay darsi wa waman gofal gofki kana haday yumin huwa manki ini rumaayo bilahi ala rumeeyo walyawmi maalin alaakhiri dan rumaayo hadin falyukrimuwa manki makara ikaraamoyoy ikraamoyoy dayfa dayfa man mankaasay martidiis ikaraamoyoy cala sabiili ikraam walinsubikon hadalko fayl yani wuji furfurnaan karaam walikaraamay karaamoy waman kana lanki hada yumin ini rumaayo hadi yani bilahi ala rumeeyo walyawmi maalin alaakhiri dan rumaayo hadi falyakul huwa mankaasoy khayran kheyri kagooloy wala kagoolo wala ooba fiirsadoy ooba kheyrayin hadloy ob kar haylen hawliyaskut yamusoy xadiskana mutafakun aleyh adoon firin an hadloylilay mutafakun aleyh waan abi shurayxin alguzaaciy radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayه wasalam qala nabiy naumay kagolay man gof al gofki huwa man kahaaday yumin ini rumaayo haaday bilahi ala rumaayo haadi alyawmi maalin alaakhiri din rumaayo haadi falyuxsin huwa man ixsaan in sameey ila jaari jaarima manka darisiyay wanaag in sameeyay wa waman gof kana huwa man kahaaday yumin ini rumaayo bilahi ala rumeeya walyawmi maalin yawmkaas ol aakhiri dem rumaayo hadin falyukrim huwa mankaasi karaamoy layfaw layfa man manka martidiisi karaamoy waman gofal gofki kaana huwa mankaaday yumin ini rumaayo bilahi aga rumaayo walyawmi maalin alaakhiri dem rumaayo hadin falyaqul huwa mankaasi ay kagolay khayran kheer kagolay mahay walas kagolaw kowtaba kheer yahaade fiirsadoy oob kheyr yadloy hadii kheyran haynin o mismee liasmud yaamusoy liaskut i aamusay o liaskut huwa mankaas i aamusoy way si hore liaskut lay wa aamusay awaamay wuriy adidka bi hada lafdi warawa buaariy baclah baclhadid xadidka baclishe buaarina wuri wan aishaa radi adid arbacin lay wan aishaa radi alahu taala anha qaalat aisha may kagola gultan mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ina lii an may in sugnaadeena jaarayni lama dirisa in sugnaadeen dirisal ixsaan halan sameeyo leray waana lama dirisa gabaysadee fa ilaa ayihima ayil jaarayni lamada diris keeba fa ilaa ayihima fa ilaa waaxidin minhuma lamadaas keeba uhdi an hadiyeeye qala nabiyuna umay ka gora ilaa agrabihima agrab iljaarayni lamada daraskan ka dhawaan badan minka minki adiga akin ka dhawaan badan baaban min baabin ilbaabka akin ka dhawaan badan kaaso in hadiyeyo aye waan aisata radi allahu taala anha qala aaish kultu anmer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ina lii an may in sugnaaden ajaarayni lama darasiya in sugnaaden lama darasiya in sugnaadeen fa ilaa ayihima fa ilaa ayi waaxidin minhuma lamadaas daras keeba uudi ana an hadiyeye ilayhi ilayhi ilal aadin hadiyeyo lamadaas ka kabilaawa hadii hadii lamadi binasadeeda korno ka kabilaawa qaala nabiy naumay kagola ilaa akrabihima yani hadii hadiyey ha yani fa ilaa ayuhum uhdimere hadii hadiyey ha ilaa akrabihima akrabiljaarayni lamada daraska han kinka dhawaasha badan minki adantike baaban min baabin ilbaab kan ilbaabka kinka dhaw ida wali hagala wali kubaab aragahay kaasoy kabilaawa leri mana haddana fal akrab fal akrab osay wade kan kinka dhaw kan kinka dhaw ilaa midid yani wa kay masalan mid afarta jeer yaa lakuderaw afartan daaro lakuderaw sawama yure adidka albukaariy waan cabdillaahi bin cumar radi allahu taala anhuma qaala cabdullahi may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay khayr lasxaabi asxaab dad isla saaxiban kaan khayr badan indalahi ilah agdiis khayrhm khayr lasxaabi asaabta kaan khayr badan lisaaxibi saaxibshay kaan khayr badan wa wa khayr ljiiraan iyo maclushaahidka deris kaan khayr badan indalahi taala ilahi agdiis deris kaan khayr deris lajeeliya ilahi agdiis lakajeeli may buwa kayrm kayr jirani daraska kaan kayr badan waay lijari jaril yani wa kay yani lijari daraskenan kayr badan waay ayan qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagole kayr lasxaabi dad isla saaxiban kaan kayr badan cind allahi taala ilahi arkis la saaxiban kaan kayr badan mayle wa kayrm kayr lasxaabi asxaabta kaan kayr badan lisaaxibihi saaxibil yani wa kay masala lisaaxibihi kayrm kayr lasxaabi asxaabta kaan kayr badan waay lisaaxibihi saaxibi shaksi shaksada saaxib shayin khair badan lang ali lanki lanka saaxib shayin khair badan kaasad asxaabkaasan khair badan wa khayruljilaani deris kaan khair badanna deris yani da deris e kaan khair badan cind allahi taala ilahi kisan khair badanna khayrum khayruljilaani deriska kaan khair badan waay lijaari jaari shaksi shaksiga deris yaynan khair badan kaasaan khair badan derisnasun tawaama yuley xadiidka tirmidi waqala tirmid mer xadiidun hada xadiidun waay xadiidkaas oo xasanan wena hasanan yani hasan darjadiis صaحi dirina lakin asan eo fayla baabu bir lwalidayn aadi aki aabi aki anbaariyo sheeyen baabay wasilat larxaami baabu silat larxaami garaabadi hadiidiyo she ay baabka maylan tarjumaysaday imam nawawi raximahullah un tarjumaysaday aadi awka silanka baarihi lahay baaranimadiyo ini eedan faylata aasanimadiyo na ee dembe dembawingata garaabadana lam hariiri fad baabu bir walidayn walidaynka inbaariyo sheeyen baabay wasilat larxaami garaabada hariiriyo she wasilatlarxam baabgoone ban ing sheegay hadana anagi wasilatlarxami garaabadi hariiriyokeedi an baabey qaala lahu tacaala aid ilah kaade qaala lahu tacaala ilahi minka golay wacbudu aabuda allah ilahi aabuda walaa tushrikun jireen bi bilahi ali shayan shayan lawidaajiren wa bilwaalidayni waxsino wanaag sameeya bilwaalidayni aadi awka ixsaana wanaagan sameeya wabidil qurba garaabadan insaaxidayn ixsaan an sameeya walyatama wabilyatama ogomankin ixsaan an sameya walmasakini masaakintin ixsaan an sameeya waljaari dariski dilgurba garaabanasa jaarkaasoo dilgurba garaabadan saaxib hayn isaan sameya waljaari dariski jaarkaasoo aljunubi fogaay in isaan sameya wasaaxibi wabisaaxibi kikila saaxibe biljambi dhini kila saaxibe baala fidiyay yani wa kay masalan baala ka ganacsadaay baala sharka akrisadaay isaanan sameeya wabni sabili jidkinogshay musaafirkin isaanan sameeya wama wabimaagin isaanan sameeya malakad milkida imanakum ranyaagin milkiyan odoomankiyonayo helag haywaanaadki maashidi wa وaqal lahu taala ilahy mika golay وaتaku laha ilahy koobsada aladi alahaso tasaaluna isa suaalasan bi bilahi ala isa suaalasan وalarحama وataku arحama arحamtun koobsada arحamtuna dhora wa وaqala lahu taala ilahy mika golay وaladina kuwe yasiluna haririyaayang ma wal haririyaayang amar allahu ilahy amray bihi biisalihi haririyoysay bihi bima maag ilahy amray ayusara ini lahariri amri haririyaayang anasa muminin dhabew وaladina kuwi yasiluna haririyaang garaabadiyalanijeed ma walaagi haririyaayang maaga may kadiyaasa waahay silaatularamti qaraabadi larin wladina yasiluna hariiriyayan ma walaag hariiriyayan amar allahu ilahi amray bi bima mag amray an yusala huwa mag inila hariri ilahi amri hariiriyaayan waqala lahu tacaala ilahi jawaabti macdufa waqala lahu tacaala ilahi may ka gore wawastayna ma indardaaranay alinsana bin aadamki an dardaaranay biwaalidey biixsaani waalidey lamadiis waalid ixsaan an sameeya shay xusnan wanaag an sameeya taasaan dardaaranay wawastayna alinsana insaanki an dardaaranay biwaliday lamidis waalid ini isaanan samey xusnan wanaagan samey ndirdaran a ay yani ba birwalidayn hadi aki wanaaglan samey taasa ilaha insaanka ndirdaran ya wataayi oo min allahi tacaala ku ahaati waalideynka lambaari waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay waqala rabuka nabi maxamed o rabiga may xugmiyey anlaa tacbudu isin aabudno ila iyah ilahay la yaabuda wabilwaalidayni waxsino ixsaan fala bilwaalidayn lamadi waalidna isaanan isaan isaan fala ima yablugana hadi deerano cindaka adagda alkibara waayelnamaka deeran axaduma lamada koosho deer o kilaahuma lamada kilargoob lamada ki kastaba deer falaa takulan ning artoy lahuma lilwaalidayn aadi awki ning artoy ufin uryasin sugnaadi ning artoy walaa tanhar nhorortoy huma ahay waalideynki yani nhorortoy waqul dhe lahuma lamadin dhe goolan goolan dhe gool kaso kariman nugul wanaagsan hadalwa wafid raari lahuma lilwaalidayn aadi awkin raari janaaxa dhulli gara yani waa ka dhullugi garabshin raari wa min araxmati naxariise waqul dhe rabi ya rabi rabeeyo irxam naxariisuma aadaya fi naxariis kama sidi rabaya lamadi on barbaariyani anin barbaariyan sagiran halakoni sagiran halan hayko sagira yani wakala rabuka rabiga may xukmiyey nabilahi muxamedo rabiga may xukmiyey anlaa tacbudu isin aabudna ila iyaahu bes ilay aabuda wabilwaalidayni waxsino ixsaan sameeya bilwaalidayni lamadi waalidna yani ixsaana wanaagan samayta ima yablugana lamadi hadi ima yablugana hadi deero cindaka adagda hadi deero alkibara waayelnimo axadhuma axad lwaalidayn lamadi waalidkoosho agda waayonimo kadeero aw kilaahuma kila lwaalidayn ad iyo awka kikastabo agda waalidnaahi kibarnimo kadeero kawaayelo falaa tagol ningartoy lahuma lilwaalidayni aad iyo awka ningartoy ay ufinga siin sugnaadi ningartoy waay mana hata yani waa kay ufinga siin sugnaadi yani urya siin sugnaadi ya siin sugnaadi ngartoy yani iska dardarsanteena yani waayela nagateena caqlima li kolku ibr ahan kada wala ngarten hadulhon oyo kaadaen ori hadoba falaa takun ning nagden lahuma ining arten ufinga sin sugnaadi ining arten ufya sin sugnaadi ining arten wa walaa tanhar yani ing hororten huma aadi aw hororten sumug dhaha gaylilenka jarten iyo kadai walaalafadalka hon uning anaane inka nagden alili walaa tanhar ing hororten huma lamadaas may waaley alla subxaana wataala may lahaririyey bacda tawxiid may hariiriyey bilwaalidayn ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbudu ila iyahu markaasa may wa wabilwaalidayn ixsaana meel meel badan saas oo kale an iskur lii waliwaalidaya ya waliwaalidaya saas oo kale waay waliwaalidayka yani saas oo kale an in shukri waalideenka in shukri yelilay meel badana saas hariiriye mana wakala yani falaa tagul lahuma ufin uf yasin sugnaad inin artoy walaa tanhar ankan horortoyhuma waalideenka wagul dhe lahuma lilwaalidayni lamadi waalidin dhe goolan goolan dheh yani goolkaasoo kariiman wanaagsan dhe wa lamada hadal fayli kala hadal aab ay hadal fayli lay kala hadal maana waliyo dugsadaayan wariyo walaago oka si waltaase iyo yani waayernimi adkaragda iningaratolilay mana desadalka nuglay wakfil raari wari alla subحaana wataala allahuma lilwaalidayn aadiyawki laantoodan raari janaaxa dhulli yani naxariisti garabsha wa janaaxa dhulli istadulaayo garabshay naxariisti min araxmati suba fasiray janaaxa dhulli yani gara yani waa kay raxmadi garabshe wakfil lahuma lilabawayni in raari aadiyawki lahuma lilwaalidayn in janaaxa dulli naxariisti garabshe oo min araxmati naxariise kaasun raariw oo dung nuglaaw galbagum nuglaay wa waqul dheh rabbi hadan um duaayaliley waqul dheh rabbi ya rabbi rabeeyo irxamung naxariisuma abawaya aaday awka ilaahung naxariis kamaasiri oo kalanka naxariis rabaya lamadi on barbaariyan iyan barbaariyan sagiran halakoni sagiran waktigi an yarahay sagir haye walbang ogahayne siha in barbaariyan ilahu aaday awka inka naxariis sadeeliley markas oo salaato kutog saasang duayso rabbi rabbi irxamhuma kamara bayani sairngartolbay وaqal lahu taala ilahay may kagole وawasayna ma indirdarangney alinsaan insaanki indirdarangeer ilahay biwalideyhi lama insaanka eh, biwalideyhi waliday insaan insaanka lamadis waalidya indirdarangni may welay gaar ahaan xamalat baartay hu insaanka umhu umul insaan insaanka adisa humbaarti wahnan laciifnama calaa wahnin tabardaro oo oh, tabardaro korshe hati yaku humbaarti wa wahnan laciifnama calaa wahnin laciifnama korshe hati yaku humbaarti may walay maralo maralo iyo ad hamalaas unugaasum barawshi marku hay mika jartaliley marko kada marko kada yani martabo martabo oo dhibaato badan e eh. ya hamalaas a yani edin hanuusadaas oo dhibsadaas wa fisaaluhu fisaalu linsaani insaanka gooyow shay oo naas naaskilka gooya fi camayni lama sina fiishoy ahaadi fi camayni lama bilood yani lama sina fiisho ahaadi a an iskur yani iyo andardaaragni e iskur in shukri li an in shukri waliwalidayka waa kay ashkur shukri liani shukri waliwaalidayka lamada waalid man shukri yani saari alla subxaana wataala may waley alla subxaana wataala ilahay ka khalgiya ka abuuriyoso laakin adduunkan sababulwujuudka sababta lanka sabab shayka koyti aada yaawka ilahay ka khalgi laakin aada yaawka laakin sabab weli kolkun adduunkan hoogow shaydoon lanka sabab ilahay kinkadiki doon ahaan gaar ahaan kolkun yani ilahay cibaadadiisa ofku bata waalideenkaas ixsaan an samayto an kaasa garoone yani hadalshansiid wa an abi cabdiraxman abi cabdiraحman may lakuriyey magashi cabdالlahi بn mascudi radi alahu taala anhu qala cabdالlahi may kagoleysa nabiy nabiga suaali sala الlahu عalyه وasalam ay lcamali camalkee ba axabu lijeelan badiyi ila llahi taala ilahi inta ka lijeelan badiye suaali gaala nabiy na may kagole salaatu salaada lijeelan badiyi salaadaso calaa waktiha wakti salaadi salaad wakti shakorshehaati salaad wakti shakorshelka tukudaw oo jamaacadn horeyt ad galaasa taasa linjeelan badiyi wa taaso kolkan salaad waktishe sid hadii lasutukdahay oo kale edin fayle waktigo lalasutukdo waktigna galanaas taas edin fayle masalan asalaatu calaa waktiha salaad waktisha riwaayo kale cadeeyasa jer asalaatu calaa awali waktiha iraas salaad waktisha awalsha lakatukdaw taasa cibaado ilahay lanka dhawaadaan kufal badan yani waa kay saas waay oo gadaalanikola diide jamaacada lama tansi taa faraadna e tan horeyta adakal salaad suba tan horeyta cishaada tan horeyta yani jamaacada horeyta leedakal taasaan fal badan cibaado ilahay lanka dhawaada ayulcamali camal dadkan hadi eedan dhibsadaayan dhibsadeena ciba walkhair ley mana cibaadada jamacada horeysilkatukdeedan faylato mana saaltu nabiya sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshe suaali ayu lcamali camalkee ba axabulijelan badan ilalahi tacaala ilahay intikeelinjelan badan yigaala nabiy naumay kagolay asalaatu salaadyelanjelan badan calaa waktiha ala hay waktiha wakti salaad salaada waktisha korshe haati riwaayadan hada salata riwaayo kale calaa awali raasa jar sunanta wuriyaha kultu an may kagolay uma ayu hadina takigda qala nabiyuna o may kagolay cibaadadi ilahay o laakuzey salaad ilaakuzidi may lakiji kolkuntan lamaado ilahay lanka dhawaado bir lwaalidayni wa uma qala nabiyuna o may kagolay uma ayunta kigd markii cibaadada salaadilah tukud war ilahay lanka dhawaado camal e kakigi bir lwaalidayni e rasulka bir lwaalidayn aad yaw kilimbaari waay koltan may kagolay uma ayun hatan kekihigu qala nabiyuna o may kagolay aljihaadu markaasa goy aljihaadu fi sabiili llahi jihaad fi sabiili llahi adilakigi fal badna sadidas camal salan kala hormarisi mana mutafakun aleyh hadiskana mutafak an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala may kagole abi hurayra qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay laa yujzi waladun laa yujzi waladun walad mungudaw waalidan waalid mungudaayo ilaa an yajida lwaladu waladka helo hu waalidka helo mamlukan halakilimirki fayashtariya shireeyo waladki wa hu mamluhu yani waalidahu shireey maahin fa huwa shirigi naftis horeeyo hu alwaalida waalidkeed horooy maahin متفق عlyh rawa may wuriy adiska mslim deh وan abi hurairaa رadi الlahu taala anhu qala abu hurayr may ka golay qala rasul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulka may golay laa yجزi magud walad walad maguda waalidan waalid magudaa yani lang o walad onog ho aadi siyaashay abaalshon gudu kor majarumana aadi awka abaal walkasadiran subis abaalkiyo kilayin magudu korto lilay mana laa yجزi walad walad maguda waalidan waalid maguda o abaalshay magudu korumana ilaa an yajid alwaladu waladki ilaa an yajida huwa waladki hadii helo hu alwaalida waalidki helo maahin mamlukan haala koni mamlukan haali waalidka kilimilki aw shay oo limilki hadis helo maahin oo reed fayashtariya alwaladu fayashtariya huwa waladki reed siraysado huwa alwaalida fayashtariya huwa waladki reed siraysado huwa alwaalida waalidki siraysado reed fayuctiga huwa shirigi reed horooyo huwa alwaalida horooy shirigba horooyo mana awka iyo alahoba gadaso atabtuka makosugaaya oo badiba gada tooba horkuhuro wayan gadashada ba horkuhuro wayan fa yuctiga faacilka reer shirigan nagde fa yuctiga huwa shirigi horooyo reer alwaalida waalidki horooyo reer taas ma walkala mangudu koro lili taas oo sameeyha ngudu dhii korto rawaamay wuriy adidka muslim muslim ya wuriy anhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay man gofal gofki kana huwa man kaade yumin ini rumaayo bilahi la rumeeyo walyaumi maalin yomkaas o laakiri rumaayo haadi falyukrimu wa manki karaamay layfa layfama manka martidiisi karaamaya waman gofal gofkisana huwa manka aday yumin huwa manka ini rumaayo bilahi ala rumaayo walyaomi maalin yoomkaasol aakiri dan rumaayo hadin falyasil huwa mankaaso ihariiriyoy raima raima manka garaabadiisi ihariiriyoy waman gofal gofki kana huwa manka aday yumin ini rumaayo bilahi ala rumeeyo walyaomi maalin yoomki ala aakiri dan rumaayo hadin yani yomlqiyaama rumaysano in ilahi ardisa istaajiyo rumaysano falyaguli kagoloy khayran gola kagolow khayr yaadin o liyaskut o dhay riwaayay hado liyasbut huwa manki aamusay waay isku macna lay mutafakun alayh waanhu an abi hurayrata qaal abu hurayr nay golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul jamay ka golay in allaha taala ilahay khalaqa huwa ilahay abuuri alkhalga khalgaga abuuri xata ida faraga huwa alla marki faaru naqday minhu min alkhalgi khalgigi abuurisidku faar naqday qaamat raximu raximtiya suruntay faqaalat hiya raximti meertay haada maqaamkan hatusurino maqaamulcaaidi kimegin gali goosmiya bika ilah ad koomeen gali min alqadicati goyo heshe koomeen gali qaala allahu taala ilahi meray nacam ha ama tarlayna maraalihidiya adudsa ama tarlayna maraalihidiya an asila ana inian hariiriyo man hariiriyo wasala huwa man hariiriya kialka hariiriyan hariiri waaqda ana gooyo man gooyo gadac huwa manka gooyo kialka gooy an gooy qaalat meeteranti balaha raalika qaala lahu tacaala ilahi mere fadalika adakaasiya laki kin sugnaadi uma qaala rasuul lahi sala lahu alay salam ilahi rasulki me goregra u akriya in shitum adi fadaasaan fahal casaytum mamudi nidina inta walaytum adi jeesatan an tufsiduu fisadan mamudi fi lardi arad fasaadan watubadicu goytan arxamakum ficmiyaalkin goytan ulaaika kuwaas aladina kuwi waay lacna allahu ilahi um ladin kas lacnadi faasama ilahi yani hindatirayhum dhigitirayhum aladin kasa dhigitiri wacma alla arag tiray absaaran basaryaalkoodiya tiri waay mutafaq caleyh hadiskana mutafaq waay min allaha tacaala ilahi khalaqa huwa ilahi abuuray alkhalqa khalqigiya abuuri hata ida faraga huwa alla marki taamuelay minhu min alkhalqi khalqigi faarugi kufaarug nagday khalqigi hesho kuafaarug nagdi ya gamati raximu raximti ya gumtay faqaalat hiya raximti meertay calaa surati shaksin oo oh kale kagumti raximti faqaalat hiya raximti meertay hada maqaamkan kan e meerin an atusurun ilah horti ilahay hortisa surunti markaasa leta hada maqaamka anasuruna maqaamul caaidi kimegan galay boos emiya bika ilah wada komegan galaa ilahi laadalay subxaanahu watacaala min algadicati gooyo komegan galay maha meerin anasurun ilah umay komegan galay lata yani gooymo lankani gooy iya komegan galay lat qaala lahu tacaala ilahay maray nacam ha maqaamul caaid meerin anasurunta ama tarlayna haye maraadaidiya raximay ficimtiya ilahay laadla maraadaidiya an asila ana iniana rabag ahaa hariiriyo man gofana gofki wasala huwa man karirikiy ad karir lang ale lanki garaabadi sariiri an hariiriyo biraxmati wabito wabitawfiqi yani yani wabirila ka hariiri raadamkiidiya waaqdaca anana gooyo man gooyo kadaca gooyo ki ad kagooy yani wa kay raxmaday gooy lanki lanki ad gooyo inin raxmaday kagooy waaqdaca na gooyo raxmati naxariistay gooyo man naxariistay kagooyo gaba hua man kagooyo kias kagooy gooy naxariistay kagoos raalo makiidiya ah. kaalad racimti meertay biahay balaa ha raali kaha ilaah qaala allahu tacaala ilahi may kagolay fadalika almawcuudu balankaaskas kaase walakiyadkin sugnaadi balankaasa leto lang ale lanki karirian hariri lankaad kagooyanan gooy kaasa balan heleto fadalika almawcuudu balankaas kaase lakiyadkin sugnaadi uma qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay ikra ikra akriya in shitum hadii fadaasan aayadan ba taas oo kale sheegata aayadan akriya fahal casaytum mamudniidina inta walaytum hadii sinjeesatan an tufsiduu fisaadan mamudniidina fi larli arada dhahdiya fisaadan fisaad fi larli samaytan watukadicu reed goytan oo raxamakum raxmiyaalkin garaabiyaalkin goytan taas mamudniidina hadii sinjeesatan sinjeesaten walnan fisaadiden walnan goytan raxamtadan goytan ulaaika han saas sameeyeen mayna laakulkun ulaaika almawsuufuna han laa tilmaamay hanas eh yani oo jeesadeeno bad aradi fasaadiyeeno arxanti gooyeen aladina kuwi lay wa walkal may haaniyo lacna allahu ilahay lacnaday hum ladinkaas lacnadi faasama huwa ala dhegatiray hum ladinkaas dhegatiray xaggan dheegaan waacmaa huwa ala tiray absaaran basaryaalkoo tiray xagnan aragaan waay hay yani mutafakun aleyh wafi riwaayati lilbukaari qaala lahu taala ilahay may kagooley man wasala lanki hariirikiyadka hariiriya qaraabay qaraabadii raximteeda lahadlaay wasalka nin hariiriya man waman gadaa lanki gooyo kiyadka gooyo gadaata gooyo mankaasa gooyo man wasala man ofalgofi wasala hua man kaririyo kiyad kariri wasaltu anin haririya man kaas haririye waman ofalgofi gadaca hua man kagoyo kiyad kagoyon gadactona goyo hu man kaasa goyo wacanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra man koray jaa rajulun rajulka o kooye ilaa rasuulillahi koy sala allahu alay wasalam faqaala rajulu rajulka mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo man axaq unaasi wa mankay ba axaq unaas dadka xaqnimo badan bixusni saxaabati saxaabada yani wanaagshe qaala nabiy naomay kagoolay umuka adan xaqnimo badan qala rajulki meerasuma man hadina kaki qala nabi namay golay umuka an qala rajulki meerasuma man hadina kaki qala nabi may golay umuka adawaay qala nabi may golay qala rajul meerasuma man qala nabi namay golay abuka awkawaay mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq waanhu an abi hurayrat radi allahu taala an qala abi hurayra may golay jaa rajulu rajulka okawa ila rasuulilahi nkoy sala lahu alay salam faqala rajulu rajulki meera ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo man ay axaqu naasi dadka kangaxangnama badan e bxusni صaxaabati ana lasaaxibawka wanaag shay kan kaan naba badan kew lankana lasaaxiba edan lasaaxiba n ku wanaag badan inana lasaaxib n ku wanaag badan kew qaala nabiy na may ka golay umuka aadaw aadanka xag nama badan wa yani gaala may gaala gaala ah qaala rajul rajulka adin may ka golay uma man hadina kati qaala nabiy na may ka golay umuka aadaw qaala rajulka adin mayre uma man kati qaala nabiy na may ka golay umuka aadawa qaala nabi qaala rajul rajulka may ka golay uma man qaala nabiy na may golay abuka akan kaan badan wa متفق عlyh adskana متفق وفي رواyati qala رaجuل رajulka mer ya رasuul اللah qala رaجuل رajulka o may kagola ya رasuul الlah ilahi رasulkiisiyo ahe man ay aحaق xagnama badan بحusن الصحبati لsaaحibowka wanaagsa kan kangnama badan ke qala نaبiy na umay kagolay umuka aadan kaanama badan uma muka aada kangnama badan uma umuka aadan kahagnama badan uma baعda ذalika abاka aawka yan kaagnama badan uma baعda ذalika adnaaka aقرabaka kankinka dhow adnaaka aqrabaka kan sin dhoodan taasa lan shala horumarsiyin wa wsaxaabatu saxaaba maylanijeeda bimacna suxba la saaxiiba laylanijeed wa qawluhu qawl nabiy uma abaaka kagoori abaaka mansuub ahaa yani faahi may bu ahaa yani asma lkamsa mansub bilif wa uma abaaka haakada sadatanga huwa lafdagan kan eh mansubun kila nasbi hadi bificlin alika nasbi ficilkaaso macdufin la haditay yani wa kay e uma bira ambaari abaaka aw ka ambaari uma bira anta adan baari abaka aw kaan baari bira bira ficlomar bira anta adan baari abaka aw kaan baari mansub mafculan glaas mansub bificli bificli macdufin uma bira an baari abaka aw kaan baari wafi riwaayatin riwaaya fise uma abuka waay ahe oo uma abuka markaas maylaynagdaas kabar macdufun ala yani hay umuka may hodhay man axaqu waay man axaqu bixusni saxaabati bixusni sucbati la saaxiiboodka wanaagsa kankaanuma badan kew umuka huwa manku suge umuka aada waay uma umuka uma umuka uma abuka waay abdaflindaas markaas walmacduf alalmarfuuci marfuuce wahada xadiikan kan waalixun wahada lafdagun oo abuka hadii labiro wa fi riwaayatin may kasugnaaday uma abuka awkaanhanuma badan wahada abuka tan tan e waalixun adu markaas manaa wari cadafalkarafiyey waanhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy law may ka goray raima yani may zulaawey anfu rajulin anfu yani raima anfu man uma raima anfu man uma raima anfu man koftan shaye araawi adraka huwa man ka deray abawey adis yawsha deray cinda alkibar waayelnima agdiho ka deray axadahuma koosha deray o kilayma lamada kilarga deray waan falam yadkulu amankan galne bisababi ma aljanatan galna rawa muslimun muslim iyo adis weriyey waanhu an abi hurairata radi allahu taala canhu abi hurayra lamay kuriyey yani qaala abu hurayra ninka kole waanhu an abi hurairata an nabiy may kuriye sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy nawa ininka kole saakima may ba onayaw dulaawe anfu man anfu tu kolkin yani man taasiye onayaw mudaaf oo kale ngata taasa yani waa kikari saas daraadi hata maltan winine anfung mal erno may welay may liniyeysinya yani xudifa almudaafu wanuwiya yani macnaahuwa mudaafki alcadafi macnaa shay waliniyeysinyi bis maltan wine markaas qablu i bacdu oo kaltay fagima anfu man mantaas yakirin yani kinaayat an izulli walkhusraani walxirmaani lang ali lang kinaadisiyaawshay waayonima kadeelay waana inti usan baari o baaranimadiyo jinanka galna lankaasay dullaawaye rasuulka sanshee dhulka galay araaway khasaari mana yani kinaayatun an izulli lanka san ka araaway mana marki liley carabta shaanishomaina yani waa kay masalan carabta marki amaanayaan gofkan oo kale gofka marki amaanayaan sanka yani may buahan bini aadamka ashrafulbadan horta may bua badanka meelaga sharaf badan wijig wijigi isuga haayo haddana maynka sharaf badana sangaroorkanka sharaf badan kolkan lankan hoobasan shay dhulka la geliyo dulumeerinka hoosaydiyo kolkan arabtay kinaayad yani may bua ah, ofkan hibalow sanka dhulka langeli geek aska dhulka langeli hooble bes duluka ingoosay yani kolkan hoobad yani waa kay masalan ba aada yawka ambaarhi waayo sanka araaway dhulka gali yani dulaawtay khasaartay meri kasaarn kadaboyte dertired may ali ashrafulbedin ba dhulka gali sankula lankaada reesaaso mana rakima anfu man qof sansheye araaway uma rakima anfu man qof sansheye araaway ari rasul uma rakima may araaway anfu man qof sansheye araaway dulaaway kasaari adraka huwa manka deerey abawey abawey man manka adis yaawsheha deeri cindalkibari waayelnimo agdiyo ka deeri axadahuma axad alabaweyni aadi awki koosho hadeeri o kilayhima kila abaweyn aadi awki kikas hadeeri oo falam yadkul huwa mankaasan galna aljanatan galna sawusho kaasa khasaaray dulaawiyari rasulka rawama yuray adeskana musliman wacanhu an abi hurayrata maylel iska booryahay aadi awka may kumidayena biru lwaalidayni mima yajuru ila ljana kumidayin aadi awka lambaari o waxyaalihi oo jinadadan jiidaa kumidayin asbaabta camalka oo jinadaka galaw iya kumidayin aadi awka lambaari yani wa kay rawama yuray adesku muslimun وanhu an abi hurayraa radi alahu taala anhu ana rajula rajulka o qaala rajulka meeraya ya rasuul الlahi ilahi rasuulkiisiyo ina lii an may insugnaatay garaabatan a insugnaat asilu an an hariiriyay hum garaabadaas hariiriye wayaqdacu gooyaya yoona ni ani gooyaya wauxsinu an wanaaga sameeye ilahi min algaraabati wanaagan sameeye wayusiiuna yoona maasi sameeyan ilahi anantige waaclamu an gegsaday canhum an garaabati garaabada dulkaadade gegsade wayajhaluna yoona jaahilnimo sameeyan calayyan korkay faqaala nabiyu naw may kagoolay sala lahu alay salam lawan dhaaya kadhaarday in kunta adiadato kama kunta soo kagola adiadato fakaanamaa tusifu ada oo yani guudiyaas waa lamid hum algaraabata guudiyaas almala gaarod gaarod adoo kuguudiyaas ya lamidato bedembes oo kulele adoo kanka shibaas oo kale lamidato dembisaasun gurbisadaa walaa yazaalu ma nuzula macaka admaada min allahi ilahishe dahirun koo kinkaalmayo calayhim alaa garaabatika garaabada korsho kinkaalmayo maadumta intibadka daaimata calaa dalika cala silat arxaami barabariyonsibalka daaimata iyo kusooyasudhaaf rawa muslimun muslim iyo wacdisana weriyey watusifu yani buudiyaas hum qaraabada buudiyaas bilamita iyo laaki tusifu wakasri sini tusifu almuhmalati lidhibcasir watasjid lfaash tusifu walmallo maca bifati lmim iyo laakri watasjid wahuwa aramaadu binbis alxaaru kulelawa kaanama tudcimu adoo buudiyaas o lamid tusifu tudcimu buudiyaas hum yo aramaada binbis alxaara kulele wahuwa lafdagan kane tashbihun shibahowlay limaagel shiba yalxaq huwa maagalelaw hum garaabada helelaw min alismi dembe bimagelka shiba yalxaq huwa maagalelaw akira ramadi bidambeski ami ramadkaaso alxaari kulele min alaalaami laa wali helelalka shiba walaa shay aclaama ala hada lmuxsini kana winaag sameeye ilay min algaraabati wanaagan soo bina shay korshay mahan laakin yanaalu may deereyhum garaabada oo garaabada gooyen ismun dembe deere ismagaasoo cadiimun bisababi tafsirin goobadfalkoodi fi agi agil muxsini muxsinkaasea goobad falen wa idkaalihim kiliyokodalida dhibangeliyen canhu alayhi alahi muxsini muxsinkaas korshe dhibangeliyen taasa fasirta wa canhu can abi hurairata radi allahu taala an ana rajulan rajulka gaala rajul mer ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo ina lii ana garaabatan garaabi lahaa asilu anaan hariiriyay hum garaabadaas hariiriye wayakdacuna garaabada gooyani wayakdacuna ni oo kale adnahaysi nuunta hore lahadafi lilahi yani litakfifi laylmada وayقdacوna gooyayan ni ani gooyayan anin anin hariiriye yooni gooyayan وaxsinu anaan iحsaan an sameeye ilayhim ilaa qaraabati qaraabada iحsaan an sameeye وayusiiuna yoon humaati sameeyan ilay anantike humaati sameeyan waaxlumu anaan dulgaadide ingegsade canhum an ilqaraabati qaraabadi heshe ingegsade yani وayajhaluna yoon jaahilma i sameeyan alaya kolkay humaati i sameeyan jaahilnima i sameeyan ay dhibaata saasa jarto fakala nabiyna omay kagoolay lawalahi akadhaaride in kunta hadii adeeto kama gulta walaabkagool hadii adeetua oo adin hariiriyaaso yona waataki sameeyeen wa waaba fakaanamaa tusifu anta adoo guudiday e tucimu anta adoo guudiday tasirka waa kinsheeniba hum qaraabadii guudiday almalla yani yani ahay ramaad oo xaare wa almalla gaarod adoo kaguudidiya lamidatu bidinbis oo kuleela gaarod gaarod adoo kaguudidiya lamidatu walaa yazaaluha kaanama fakaanama waaba lamid tusifu anta guudiyaas oo hum qaraabadi almalla gaarod kaguudiyaas oo yani bes oo kuleel afkanka shibaas oo kale lamid ato walaa yazaalu ma nuzulaw yahooka gooyan nin kale lakuhariiriye walaa yazaalu ma nuzulaw macaka maaga min allahi ilahay shay haalku aadi dahiron kokin kaalmayaw muciinu kokin kaalmayawn ilahay shay mazulaw yahooka gooyan nini kale ilahay garaaba kale dad kale ilahay kinsedakin kaalmayan dahiron ko kaalmayaw calayhim alaa garaabatika garaabada korsho ku kaalmayaw mazulawa maadumta anti mada daa'imata ala dalika ala yani wa ala dalika alficli ficilkaas oo yani garaabad hariiriyowsha ah inti badaka daaimata rawaamay wuriy adiskana muslimun watusifu macnaahu watusifu tusifu hum garaabadaasa yani goodiyaas bilamidtahay taadagoselaakri wakatri sini sintasolmumalati watajdidilfai fadishaselaakri walmalo malo bifati lmimi mintukordhowshelaakri watajdidillami malo wahuwa malaga aramaadu bedinbes alxaaru kulelewa ey kaanama tusifu bimacnaa tutcimu anta goodiyaaso hum algaraabata goodiyaaso aramaada bedinbes alxaara kulele goodiyaas yalmidato waay wahuwa lafdagan kan tashbih shibaho limaam ladi yalakishibahay markaaya yalxaq huwa maag heleelaw hum qaraabad heleelaw min alismi dembe bimaag yalakishibahay yalxaq huwa maag heleelayo akida ramadi bidambes kiami alxaari kulelhay kiami waliheleelalakishibahay min alalami lahaw ewa walaa shaya shay maan ala hada almuxsini kana wanaaga sameeyay qaraabad hariri ilahi min alqaraabati qaraabad wanaagan samay korshay shay mahaan laakin yanaalu may deereeye hum yani wa kay qaraabadii may deereeyey oo lanki hariri waayn daraadeed ismun dembe ismigaasoo cadiimun winga dere bisababi tafsirim tafsir garaabati garaabada goobotalkooda sababkeed fi xaqi xaq ilmuxsini ilayhim kayo isaan an samay hag shayka daraadeed i wa fi sababi idikaalihim geliyowkooda sababkood idikaalihim idikaali garaabati garaabadaas geliyowkooda sababkood aladaa dhibangeliyan aleyh alalmuxsin ilayhim ki isaan an samey yani dhibangeliyan sababkeed wallahu aclam ilah waan ogaan badan an anasin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka man axaba man of al ofki aحaba huwa manka jeel an yusada ini lanfidiyo lah liman manka lanfidi fi rizki rizki man manka zaagdus lanfidi wayusa lang akiro lah liman fi atari atari man manka raasi cumri shay lang jeer fi cumri iya kadiganta falyasil huwa mankaas ay haririye taasay lugfada bes qaraabahoo bariri maha siskishayna walan waasaa wele cumri walan akirelilay mana walan barakeeyele man aحaba lanki jeel an yusada ini lanfidiyo lah liman manka lanfidi jeel fi rizki rizki man manka irzaagdislan waa sacweelo riska haleelka irzaag fada riski shilan waa sacweelshiil wayunsa lang akiro lah liman manka lang akiro fi atari fi cumri cumri man manka cumri shilang akiri jeel falyasilwa mankaaso yaridoy raximahu raximama manka garaabadiisa yaridoy mutafaqun aleyh wamacna yunsa lang akiro lah liman fi atari e yuakara lang akiro lah liman liman lang akiro fi ajalihi ajalis lang akiro wa cumri cumri shay lang waay lanki jeel yani garaabadiisa yaridiyoy laysa laysa macna taakiri akirowka macnaa shay ma eh ana alqadr lmubrama qadarki labgooy yatagayaru doorsoma me mana horta isdaagda wal ilahi kinkatargalila helaas ayo cumrogan wal ilahi inkatargalilay kalku cumrogaa lang ahay an yubsada lahu fi risgi riski shaylan waasac weel markililay waasac weelow kaasn gurugi hordhaan ilahi king abtugi iya walakadaray abtugi suga la dooriyey lo maxfuudki lagu dooriyey ko kale laweeley ma eh yani irzaagdiya lakin mayb wala waasacday mayb wa irzaagda lakin fududaaye xalaala lakin kuweele yani walkin barakeeyo akin barakeeyo masala cumrug wal akira lilayn cumrug sidiisay wa mal akira akirog maylaylan lijeede cumrug alakin barakeeyo mana cumrug alakin barakeeyo cumro barakeysan ilahay kusiya may halkusin iyo tumunsin lan cumro tumunsin haroogi oka iyo halsin wali thawaabe keela fadi keelaas ilahay kin barakeeyo tawfiik waafajiya mana taasu masala cumro dheero cibaado le cumro barakeysan cumro maybua kofkun konton sin jirawan ko labaatan jirlay to shan sini lay ha cibaadaysadaayo hadidaala kukhayr badoosu dhii korta mana kalka cumrig oo yaro waana barakeysan ajar kalka cumriga lakin barakeelin lijeed mana hersaagsan walkin barakeelin lijeed ma cumrig yala dheereyey melordanhayti me wala lakasii darey meesaas may aide korkoyas yani lamba jalisma dhaafawti kalka yani wa kay fayuwaafigu lahu fi acmaal lkhayr iyo lawaafiq yeelin bal muraadu may bua ana allaha tabaaraka watacaala ya yani wa kay masalan yubaariku barakeeye lahu lishasi fi cumri yan barakeeya fayuwaafiqu lahu fihi fi lcumri may lwaafigiya min acmaali lkhayri ma laa yuwaafiqu lahu alaakaruna dadka kale camal kheyr waafiyaan lankan lawaafijiya fi acmaari cumri milihi dadki isku cumrahaayeen i ushoobnina fid isku mid mee dadki isku cumrahaayeen hoobada firi i lankan kana yani waa kay cibaadadiis iyo camalsha iyo ogoontis iyo yani eedan dheerta waa kay saas weliba ko isku sii dheer badano ku cumri dheer ya kan kufad badan ye argaas mana wahada amru mushaahadun arantiyeeda arang la argaayo binaanki alwa kolka reed yani cumriga la barakeeye arsaagta lakin barakeeye saasalanajeed mutafaqun caleyh koma ergaasa maal intaas gabo iko maalko yala gabo waan maalkayna intifaac ilahi inka dhawaadayo cibaado daacad kakuzaayo saase kol cumriga yala barakeeye arsaagta lakale saasalajeed mutafaqun caleyh may wali aayadii kale korkoyas oo yani wa kay masalan lankin ajalis malku gidaalma landikaw dheeraay taasa korkoysa reed saasalka daawaya lamadaadid mis ma e eh, may balile may kale lakafasiraaye aayadii xadiidka laiska daawayey yani man axaba an yubsada lahu fi risqihi fayunsaa lahu fi atharihi falyasil raximahut marki koti ba manaha may bua looxul macfuudka lakaabtugay lankankan ay garaabadiis ooba hariiriyo cumrishay may bua konton jaro oob garaabadiis hariiri alihdun jaro konton jaro aler oob garaabadiis hariiri waayon afarton jaro nagade saler masalan kolka oob garaabadii hariiri konton kia oo bariri waayon afartunki mana taasna dii kortale masala ismemikotmamailabtugay arzaagdisa mailabtugay lankan hoob garaabadis hariri arzaagdis intaasi intaas oo waasaace hoob garaabad hariri waan arzaagdis intaas oo hoosa ku jar taaso kolkun taasna walka jamciyaayeen lamadaba naglaas mutafakun caleyh wamacna yunsa lahu liman mankiya lang akira fi asari e yuakar walang akira lahu liman fi ajali ajali man wa cumri cumri man manka ajali siyon cumri silang akira waay wacanhu an anasin radi allahu taala anhu qala anas may ka goray kana abu dalxa aksar alansaari lah